iyo fasaacidan wax ka badan ninkii waxaa weeyaan summiya wanfarada ma ahee warawaa canhu ihnaani fa akhar laba iyo wax ka badan saddex qufood afar qufood magiciisana waa la sheegay walam yuwathaq macnaha xumaan iyo wanaagna laguma sheegin ninkaas fa majhuululxaal baa la yidhaahdaa cayntiisii waa la gartay laakiin awsaaftiisii wanaagii iyo xumaantii aan lagu garanin kii hore waxay ahayd ninkaa magaciisa waa la gartay laakiin ninkaa magaca loo bixi daatadiisaanba la garanayay shaksiyadiisa laakiin ninkan waxaa weeyaan saddex talaamiid laba talaamiid afar talaamiid buu leeyahay marka asigii shaksi ahaantiisa haddii la tilmaami karo waa la yaqaanaa laakiin xaalkiisii baan la garanayn xaalkii waa maxay caynkiisii waa la gartay ama daatadiisii laakiin xaaladkiisii aan la garanayn oo wanaag oo oo tawsiiq ah ama xumaan oo tajriixa labadaba lagu haayo saas hadday tahay fa majhuululxaali weeyaan wa huwa almastuur baa la yidhahdaa marka xukunkiisa waa noo imaan doonaa ninkaa markuu mastuurka yahay asna xadiidkiisa daciif weeyaan laakiin cinda alculamaa waxa weeyaan ninka mastuurulxaalkaa sidii noo imaan doonto haddii loo helo dariiq kale oo ama mastuura ama asii midka wanaagsan haddii loo helo xadiidkiisa yataqawaa marka kaas baa dhaama ayib intaas wuxuu kaga baxay majhuulkii darsigii shalay ka dhinay weya inta waxaa leeyay uma albidcatu waa midii noogu dambaysa markii aada soo fiirisid yani intii musanifka uu soo tiriyey markaad likadibi raawi markaad gadaal ugu laabatid darsigii horo ثuma طacnu ima an yakuun likadibi raawi aw tuhmatihi aw fuxshi kalatihi aw gaflatihi aw fisqihi aw wahmihi aw mukhaalafatihi aw jahalatihi taas hadda soo dhamay aw bidcatii soo bidcadii baa la sharxayaa markaas markaasaa lihi uma albidcatu imaa bimukafirin yani imaa an yurmaa saaxibuhaa bibidcatin mukafira islaamkiiba ka saarayso aw bimufasiqin biamrin mufasiqin amar oo aan gaalnimo geynayn laakiin faasiqa dhigay haddii labadaas ay u kala baxdaa faalawalu midka horo oo ninkii haddii raawiga ahay saaxibu bidca bidcadiisana tu-addi ila alkufri ay tahay laa yaqbalu saaxibaha aljumhuuru jumhuuru ahlicilmi waxay qabaan ninkaas cilmigiisa iyo wuxuu wariyo lama aqbalay liannahu gaal weeyaan nin hadduu mar gaal yahayne shardi waayo lagama maqlo waxaa shardi alcadaala walislaam baa uu shardi ayib marka bidcada waxa weeyaan ixdaaثu shayin fi اddiini oo tacabudan laysa fiihi hadyun lilaahi walaa rasuulih yani qofkii waxa weeyaan dheeraad ama dheeraad keli maaha naqsi ku dar xataa bidca idaafiya iyo naqsi mid ahoo yar baa lagu daraa diintii oo wax lagu daro ama wax laga gooyo oon hadi ilaahi iyo hadi rasuulkiisana aan loo raacaynin kaasaa la yidhahda marka waxaa ku baxay shaygii tacabudan markii la yidhi wixii umuur oo dunyawiya oo dhan qofkii ikhtirac buu samayn karaa wax kastuu samayn karaa laakiin shay yutaqarab bihi ila allahi tacaala min cindika adiga aad ka samaysatay walow fii aslihaaba ha iska ahaato cibaadada mashruuxa ahaata laakiin kayfiya ama wakti aad u samaysato taasaa waxaa la yidhahdaa bidca la yihahda ayb laakin albidca almuraada fii baabi cilmi اlxadiid waxaa weeyaan almadaahib alatii kharajat can madhabi ahli الsunna markii ayaduna waxay dhacday maqtali cuثmaan ibni cafaan radi allahu canhu markuu dhintay ee cali iyo mucaawiya ay meeshii ku doodeen ee dagaal badan oo dhex maray waa tii heshiis la isku dayay marka waxyaalaha heshiiskii la keenay taxkiim baa la sameeyey marka markii taxkiimka la sameeyey qolo oo khawaarij la yidhaahdo yaa ka baxday heshiiskaas oo taxkiimka yaa ka baxday waxay yidhaahdeen caliyu bnu abi aalib waa fiicnaay oo nin khaliifo ah oon u dadaalayna in khilaafada qabta buu ahaa laakiin maadaama aaraa'u rijaal iyo rag uu xaakim ka yeeshtay waxay yidhahdeen diintii waaba ka baxayba kharajuu calaa caliyin marka khawaarij saasaa loogu magacaabo nebiga calayh salaatu wasalaam meelo badan oo axaadiid saxiixayn oo fii kayriha uu ku ishaaray oo ninkii ibnu sayaad uu yidhi innahu yakhruju min di'i hada qowmun yakhrujuuna min alislaami kamaa yakhruju asahmu min alramiya uu yidhi taxqiruuna salaatahum bisalaatihim uu nabiga calayh salatu salaam sidii cibaadada ula imaanayaan iyo wanaagga markaad u fiiriso adiga wax ma tiid cibaadada saasay ku haajireen khawaarijta habeenkaana qiyaamuleyl buu u taagan yahay hal dembi aada samaysidna islaamkayba kaga baxdaa marka iga sidaa daraaddeed khawaarijta wain kaanuu min ahli اlbidca laakinahum akthara almadaahib almunxarifa ibticaadan can alkadib maxaa yeelay waxay buu arkaan macaasida in diintaba looga baxay marka min bayniha alkadib been inay sheegaan way ka ilaalin jireen walidaalika qaala gayru waaxid min ahli cilm wuxuu yidhi aqalu الnaasi kadiban fi lmadaahibi fi ahli اlbidac wa ahli اlahwaa alkhawaarij bay yidhahdeen liannahum kaanuu yarawna alkadib mukhrija can اlmilla marka qoladaas markay ay cali ku baxday ee dagaal ay ku soo qaaday muqaabilhum qola shiica la yidhaahdo ee cali Eh, inay u gargaaraan shiicatu rajul bimacnaa qowmuhu wanaasiruuhu baa la yidhahda marka waxaa ka soo horbaxday qolo kaloo shiica la yidhaahdo oo qoladaas khawaarijta cali say u galeen cagsigeedu caliga yacni garab taagan marka shiicadii waxay sameeyeen ilaa daraja madaahib badaa anbay u kala baxbaxeen ilaa daraja laga helay qeyb cali ilaahnimo u caabudiisu asiga buu dagaalo gubay gebigoodba marka alkhawaarij awal madaahib almunxarifa alatii kharajat can madhabi ahli sunna ayaa ugu horeyn shiicada baa ku sii xigsatay albidcaة اlqadariya wاlmuctazila ilaa gayri dalika waxaa laga yaabaa darsiga yowma sabti inaan qaarkood ka sheegno sidaasay isugu xigeen marka culamadii ahlulxadiidka waxay sameeyeen qofka mar hadduu ra'yi ictiqaadiyo yuxaawil daa'iman walow bibaطilin an yansura xaqahu an yansura madhabahu dheh walow bibaatilin marka dad ba waxay ku ximbaartay in been ay sheegtaan oo xadiid aan nebiga jirin say ku awee ay ku ta'yiidiyaan ama ay ku qawiyeeyaan madhabka ayaga ay jecelihiin oo kale marka sidaasay madaahibtu ku bilaabatay marka waxaa lagama maarmaan noqotay in laga hadlo fii musطalac cilmi اlxadiid waxa bidcada la yidhaahdo iyo shuruudeeda iyo sida looga dhowrsan lahaa iyo mataa yuqbal min almubtadici wamataa yutrak qoladaas sidaasaa looga hadlaya markaas sidaabaa looga hadlaya ayib marka musanifku wuxuu leeyahay guud ahaan mukhtasaran eh, uma albidcatu imaa bimukafirin biamrin mukafir inuu bidca ninkii ku noqdo amar islaamkii ka saaray aw bimufasiqin faalawalu midka horo laa yaqbalu aqbali maaya aljumhuuru saaxibaha yacni ninkaa ee amar mukafir can mukafir wa mukhrij can ilmilla hadduuba mar la yimaado jumhuuru ahlilcilmi ninkaas wax kama aqbalaya xadiidkiisa waa la celinayaa ninkaa ayib marka waxaa dareemaysaa darajaad weeyaan bidcada markaa ninkay bidcadiisu sidaas ay tahay shay islaamka lagu ijmaacay maa huwa macluum min addiini bidaruura ninka hadduu inkiro maalan oo kale shiicada qaarkood ay qabtaa qur-aanka kaamil ma oo kale ama waxyigoo dhan jibriil baa la gafay oo cali baa loo wado moxamed baa ku dhacay waxyaalahaas oo kale qofka markuu noqdo ama waxyaalo kale uu aaminsan yahay oo qofka markuu dhintay waaba iska soo noolaanaya oo kale waxyaalahaas qofka hadduu aaminsan yahay waxaa weeyaan islaam maba ahaba wax in laga qaato iska dhaaf ayib marka madaahibta mubtadicadii badigood way dhammaadeen bixamdi illaahi tacaala khawaarijtii oo kale waxaa weeyaan madhab la qaadan kara ma ah waxay ahaayeen baa laleeyahay qolada madaahibta khawaarijta markii la raba in laysku diro qoom dagaal looga adkaana ma ahayn si xaqa ugu ay baadilka ugu adkaayeen markii la doono in laysku diro hal mas'ala unbaa la dhexdhigay masalada maa xukmullaahi fii hadihi almas'ala ninkan waxuu leeyahy saasay tahay mid khawaarij kii kale waa iskhilaafa labadood waa isdagaalay sidaasun baa lagu jibi jiray baa leeyahy waayo qofkan ra'yiga asigoo ictiqaadsayn lan yataraajaca abadan sidaasay ahaan jiray marka waxaa ugu dhow madhab ahaan khawaarijta nimankan caalamulislaami hadda ku jira oo takfiirka la yidhaaha xaalatuhum ashbaha bixaalati alkhawaarij yacni waxyaalo badan iska aaminsan yihiin ummaddii dhan bay u arkaan yani markaad u fiirid shabah weyn bay iska leeyiin xaqiiqatan walow baa la dhihi kara usuushoodii waxayna aaminsanayn oo la dhihi kara awdaacda caalamulislaami oo dadkan dictaatoriyiinta ay meesha haystaanaa karinta dhaliso laakiin markaad takallufkii iyo tashadudka aad u fiirisid waxweyn bay ugu dhowyihin muctaziladii qadariyadii wixii dhamay waa iska yaraadeen gebigoodba hadda madhabu shiica yo caalamu lislaami waxaa weeyaan weliba awood inay leeyihin maahane yakaad an yaqduu calaa ahli sunna in lam yastayqiduu min gaflatihim siday nashaadka u wadaan iyo xoogga ay ku socdaan imkaaniyada ay haystaan markaad u fiirisa wax dhowmaa ayb marka wathaani midka labaad yuqbalu waxaa la aqbalayaa man lam yakun daaciyatan fi lasax maa lam yakun daaciyatan dheh midka oo bidcadiisa mufasiq ay tahay waa la aqbalaya wuxuu wariyo laakiin bishardi an laa yakuuna daaciyatan ilaa madhabih waxaa jira nin madhabkii aaminsan ama waa muctasili ama waa qadari ama waa shiici shiiciga oo aan qaaliga ahayn haddaad maqashid shayga ninka daalibu cilmi inuu ogaado ay waajibka tahay waxaa weeyaan shiica fi lcusuuri almuta'akhira iyo shiica cinda almuxadisiina alqudaama labay kala tahay shiicadaas horoo laga hadlayo waxaa weeyaan oo xadiidkiisa ma la aqbalaya ma sameeya laleeyahay waa qoom muslimiin oo diin leh oo hagaagsan kullu maa fi lamri qaarkood waxay arkaan ana caliyan afdalu min cuhmaan qolabaa saas arka qole waxay leeyiin ina caliyan afdalu min alkhulafaaءi الraashidiina kullihim wa kaana huwa alaxaq biاlkhilaafa laakiin abu abu bakrin iyo cumar iyo cuhmaan ma diidano oo inay dad a'immatulmuslimiin waa aaminsan yihiin laakiin ninkaanaa kaga owleysanay bay leeyihin hadalkaas walowba laga wanaagsan yahay hadal xun uu yahay laakiin wax diinta looga baxaya ma ah cali baa abubakrin ka fadlan diin loogama baxay walow ay tahay mukhaalafa linasi rasuul sala allahu alayh wasalam ay tahay marka shiicada waxaa weeyaan tacaatuf maca ahlilbeyt iyo dhibaatadii badan ku dhacday markii laga helay dad badan oo la tacaatufay dadkii kan la ixtiraamanayay taasaa loo jeeda laakiin shiica fi cusuuri almuta'akhira dad aan baddiin la helay u badan yihin oo qur-aanka wax ka aaminsan oo caaishii abuubakrin gaalo waayo dhahayo oo waxaas dhan ninkii abuubakrin waa gaal yihahda gaal inuu yahay maa fii ay khilaaf abadan kuwaa laga hadli maayo laakiin ashiica alatii yutanaawal fii cilmi alxadiid waxaa lagala jeedaa qoomkaas cindahum tacaaduf liahli beyt walidaalika aima kibaara min a'immati اlmuslimiina yaa waxaa leeyahy ninkan waa fulaan waa shiici weeyaan xataa imaamu shaafici waxaa weyaan yemana inta laga keena in lagu garaaco la doon in lagu dilo markaasuu yihi haddiiba ay tahay ahlu beytka in la jeclaado haddayba shiico tahay fa ana shiiciyun buu haddayba saas tahay laakiin aniga ahlu beytka waa jeclahay macnaheedii maaha ina dadkii kale xaqooda inkiray marka shiicadaas laga hadlayo cinda alxadiid wa musطalaxihi waxaa weeyaan dad yar oo cindahum nooca ma ahlu beytka iyo cali gooni ahaan tafdiil u siinay kuwaas baa loo jeeda xataa qaar baa ku jiraan oo oo maalan laga yaabo inay eh, cumar iyo cuثmaan iyo maxaan idhaahdaa abubakrin ay leeyihiin nubqidhum manaa waan u caroonayna manaa islaamkii kasaarima wax maynaya laakiin waxay leeyihiin cali bay wax ka qaatay waa daraja labaad oo kuwii horeo kalema ay ka sii xun yihiin laakiin kuwaan joogay ka fiican almuhim ragga loo jeeda shiicadaas waxa weeyaan waa shiica gaar ah haddeertaanna waxaa weeyaan shiicada wakhtigaan joogo maba aaminsanaba saxaabada qayb yaroo todoba qofood waxaa salmaan eh, salmaan eh, alfarisi iyo eh, miqdaad iyo cali iyo xasan iyo xusein iyo kuwaa yaryar unbay um ka aaminsan yihiin inta kale maba aaminsana kuwaa laga hadli maayo marka waathaani midka labaad yuqbalu waa la aqbalayaa maa lam yakun daaciyatan fi lasaxi hadduusan ahayn daaciya ninkii waxaa waye madhabku waa ictiqaadsan yahay laakiin nin mutaxamis ahoo madhabka yadcu naasa ileyhi ma aha hadda dadkii waa kala yihiin hadda nin baad arkaysaa iska caadi ah wixii waana aaminsan yahay laakiin laa yadcuu liaxad walaa huwa mutaxamis walaa yunaaqish nina shaygan yu'min bihi fii kuli اlmajaalis wa fii kuli اlmuxaadaraat wa fii kuli kalaam yudandin xawla hada اlmawduuc taas way kala yihin marka ninkan hadduu qadari iska yahay ama muctasili ou yahay ama shiica ay ku jirto oo eh, uusan haali ahayn ama khawaarij uu yahay laakiin ou sida kuu sheegay khafiifna ay tahay dacwadii eh, madhabkiisaas ee uusan daacina ahayn xadiidka uu warinayana laysa lahu tacalluqu fi ma yadcuu ilaa madhabihi waa laga aqbalaya walidaalika waxaa weyaan haddaad doontid inaad ogaatid kahiir min ruwaati صaxiixi الbukhaari rumuu bishayin min min albidca ninkii doona ha akriyo muqadimat hadyisaari oo xaafid ibn xajar muqadimo weyn hal mujalada buu leeyahay mujalladkaas ninkii akriyo cilmu اlxadiid oo dhan waxaad moodaa inuu tasawur fiican ka qaadan lahay marka ninkaas wuxuu sheegay rijaalu اlbukhaari aladiina rumuu bishayin min albidca markaasuu shiicadii bukhaari ku jirta oo dhan waa sheegaya khawaarijka inta ku jirta waa sheegaya qadariyiinta sidaas oo kale <coughs> alxamdulilah marka waa laga wada helaya rag badan baana kuwada jirto oo maalan waxaa la yidhaahdaa reer kuufa oo kale waxawaaya shiicada mashhuur ku ah iyo madhabka oo qadariga xataa qataada ibnu dicaama qataada ikliya taabiciga weyn waxa weeyaan waxaa lagu magacaabaa waa nin qadari abaalida ah qadari weeyaan laakin maca dalika lam yatakhalaf axadu min almuslimiina fi riwaayati canhu qadarka macnaha waxa weeyaan eh, sharax gooni buu baahan yahay sana horaatan caqiidada ku sharax sidaasi wada jiraan a'imada waaweyn rag badan baa ku jira ومع ذلك لكن سيدا لا تصور يا ما بخاري مسلم وغيره من كتب أهل الإسلام وطنك ونجرة لكن ونوع أنكو شيء نوع معها بدعادة بهذا المعنى المتبادل لدينا طيب مركا إلا إن روى هدور يمويه نكا مبتدع ما يقوي بدعته بدعديس وحو كأولين وكأتكين هدور يمويه walow lam yakun daaciya u ahaaninba waa la celinaya nin oo oo oo mubtadica laakin rawaa xadiiثan walam yakun daaciyatan ilaa madhabihi laakin hada alxadiid fiihi dacwa ilaa madhabihi waxaa laleeyahy maya tuhumadaas daraaddeed baa loo celinaya waa nin hadduu shiici yahay wa rawaa xadiiثan fii fadaa'ili caliy bni abi طaalib shiicadiisana ay aad u adag tahay waa la diidaya wakadalika alkhawaarij idaa kaana khaarijiyan walam yakun ayضa gaaliyan wa rawaa xadiiثan fii dami ahli اlbeyt waa la diidaya wahaakada sidaasaa loo jeeda marka ilaa in rawaa inuu wariyo mooye maa yuqawii bidcatahu bidcadiisa wuxuu ku adkaynayo fayuraddu waa la celinaya cala almukhtaar qowlka oo la raajax oo la doortay ninkaas riwaayadaas uu warinayo wa fiiha dacwatu ilaa madhabihi waa marduuda weeyaan markaasuu musanifku yidhi wabihi saraxa aljawzajaaniyu shaykhu الnasaa'i ninkaas oo jawzajaani la yidhaahdo musanifkan oo magaciisa hoos kugu sheego ibraahim ibnu yacquub la yidhaahdo yaa wuxuu yidhi waa sidaasuu cadday buu yidhi ninka haddii uuba madhabtiisa ugu yeeraynin waa ka hadalkiisa meesha musanifka ku dhigay kitaabkiisa macrifat rijaal kitaab yaro hal mujalad weeyaan quraabati mia wa cashar safxa kadaa wey waa matbuuc markaasu wuxuu yidhi wa minhum zaa'iqun dadkii ruwaadka ahay waxaa ka mid a buu yidhi nin ka iishay can ilxaqi ay can isunna saabiqu lahja laakiin run baa lagu yaqaana falaysa fiihi xiilatun ninkaas xiilo ma laha oo lagu diido ilaa an yu'khada min xadiidihi maa laa yakuunu munkaran idaa lam tuqawi bihi bidcatah saasuu hadduu munkar ahayn uu bidcadiisa ku ousan ku adkaynin waa la aqbalay wa min cajiibi اlamri waxaa weeyaan jawzajaaniga naftigiisa waxaa lidaa laa yuqbalu qowlu اljawzajaaniy fii ahli kuufa nin naasibigaa lagu tiriyaa madhabkiisa waxaa weeyaan madhab naasibi weeyaan oo waa yani cuhmaani baa la yidhahdaa ragtaasi raggii markii cali ay ayideen ragga oo shiicada ah qolada cuhmaan raacsanna waxaa lagu magacaabaa naasibiyiin aa layidhahda aladiina naasabu alcadaa licaliyin asiga kuwaasuu ka mid yahay jawzijani waa imaam weyn mualifa min shuyuukh haulaai abi daawuud annasaa wagayrihim laakiin markuu kitaabkaas ka hadlay nin yar oo nooca miska mina shiica ay ku jirto wuxuu leey ninkan wuxuu wariy o dhan abaatiil weeyaan yaftari cala allahi bilkadib waxaas awooddiisa inuu dusha ka saaray culammadii waa loo fiirsaday waxaa li laa yuqbalu qowlu jawzajaani fii ahli kuufa macna cadaaladaasaas keenayso oo liannahu madhabuhu asiga waxaa weeyaan waa ka soo horjeedaa reer kuufa o dhan macnaha madhabu ahli shiica diidan yahay marka nin kastoo shiica lagu tuumo madaxayuu ka garaacay marka kitaabkiisa waxaa weeyaan yutaxafad canhu fii aqwaalihi sidaas ayb uma suu اlxifdi in kaana laazima fahuwa shaadun fahuwa الshaadu calىa ra'yi aw طaari'an falmukhtaliطu wuxuu leeyay musanifka suu اlxifdi markii laga hadlay waxaan soo dhaafnay aw bidcatii aw suui xifdii baa ilan waa midii ugu dambaysay wa qaybtii ugu dambaysay marka wuxuu leeyahay suu'ul xifdigaas hore waxaan usoo sheegnay wahuwa man lam yatarajax jaanib isaabatii calaa jaanibi khata'ih maalan boqol hadduu xadiis ay u wariye yukhti fii hamsiin taqriiban wa yusiibu fii hamsiin ninkaas sayi-ulxifdi baa laleeyahay ninkaas sayi ah laba qayb uu kala baxaa in kaana laaziman hadduu yahay midba la bilowdayba ninkan min yowmi bada'a riwaayat alxadiid kaana sayi'a alxifdi ninkaas maa yarwihi waxaa lagu magacaaba fahuwa shaadun calaa ra'yi xadiidkiisa waxaa weeye shaad liannahu yukhaalif aruwaat alaakhariina hiqaat shaadkii si aan soo dhaafnay mukhaalafatu daciif mukhaalafatu hiqa aw saduuq biman huwa awhaqu minhu ninkan oo sayi ulxifdi ah waa nooc min alxifdi waa ku jiraa oo boqol kiiba konton buu asiibayaa marka riwaayatu calaa munkar miya ama maya in lam yakun hunaaka mukhaalafa faxadiiduhu daciif weeyaan fain khaalafa man huwa awhaqu minhu fahuwa calaa ra'yin shaad weeyaan wa calaa ra'yi alaakhar munkar liannahu daciif baa laleeyahy laakiin hadduusan cid khilaafin wa rawaahu sayi'u lxifdi waxaa li hada xadiidun daciif fiihi fulaan wa sayi'u lxifd muxuu daciif ku noqday waxaa weeyaan liannana laa nadri hada alxadiid mima xafidahu aw nasiyahu ixtiyaatan lisunna marka waxaa leeyahy waxaan ku tirin inaan ku iloob inuu yihi marka sayi-ulxifdi xadiidkiisu saasuu daciif ku yahay hadduu laazim yahay aw taari'an markaan aw taari'an sayi-ulxifdigii wax oo la jiri jiray ma aha laakiin wax gadaal kaga yimid weeyaan nin u fiicnaan jiray ama duqnimo aada u weyn baa ku dhacday qofka markuu duqoobo ardalcumar hadduu gaaro maanta wax baad u sheegaysaa beri waa iska iloobay ama duqnimaa ku dhacday ama jiraaba madaxa kaga dhacday qofkii oo waxaa weeyaan qofka markuu nabar iyo wax gaaro xoog leh caqliga daakirada wax qabatay hadday wax ka gaaraan waxaa weeyaan aqluhu yadarib ayib ama musiibaaba ku dhacday waxaa dan dhulkan ka dhacay oo kale masaa'ibtan oo kale ninkii caruur badanaa guri kaga duntay masaa'ib badanaa ku dhacday xoolo badanaa laga dhacay waad aragtee ninkii marka xoolo weyn laga dhaco waa si dardarsamaya marka waxaa lagu magacaabaa shay aan jiri jirno gadaal ugu yimid weeyaan marka kaas falmukhtalidu aa ah la yidhahdaa mukhtalid wahuwa fasaadu alcaqli wadaakira weeyaan mukhtalidka waxaa laga yaabaa gadaal buu tan uu ka keeni doono tan horiya waanu soo sheegno ninka hadduu mukhtalid yahay axaadiistiisaa la kala saaraa maa rawaahu qabla ikhtilaaihi maqbuul weeyaan hadduu hiqo ahay wamaa rawaahu bacda alikhtilaadna marduud weeyaan wixiin la garan markaan taa waxaa lagu gartaa ruwaata ka wariyeen aladiina rawow canhu qabla alikhtilaad waa la garanaya waladiina rawow canhu bacda alikhtilaadna waa la garanaya haddii la kala bixi waayo ana haada araawi hal huwa rawaahu canhu qabla alikhtilaad am bacdahu waa la kala garan waayo marka min baab alixtiyaad waxaa waa xadiidkiisa waa la celin ninkaas xadiidkiisa marduud buu noqon ayib wuxuu leeyahy wamataa tuubica asayi'u alxifdi ninka xifdigiisa uu xun yahay haddii la la mutaabaceeyo mutaabaca waan soo dhaafnay mutaabaca waxa weeyaan wuruudu اlxadiidi min طariiqin aakhar yaltaqii macahu fi hada طariiq duuna صaxaabi yaa la yidhahda marka haddii marka طariiq kale loo helo bimuctabarin mid lagu oo macnaha ictibaar leh ictibaarka waxaa la yidhahdaa ruwaadka qaarkeed oo aanan siqa ahayn saduuqna ahayn oo ka hooseeya daciifkoodana aada aan u ahayn yaa muctabar la yidhahda waxaa leeyi ninkan kale xadiidkiisa xujo ma aha laakiin yuctabar bihi bimacnaa haddii asiga mid lamid e loo helo xadiidkiisa waa la qaadanaya marka haddii la helo baa lagu leeyahay wamataa tuubica asayi-u alxifdi bimuctabari mid oo oo wixiisa la qaadan karo haddii uu lagu wariyo oo kale jid kale wakada almastuuru baa leeyihi ninkii xadiidkii mastuur ou ku jiray haddii la mutaabaceeyo bimuctabarin lagu mutaabaceeyo waalmursalu waa la mid waalmujallasuna waa la mid saara xadiidun xasanan buu noqda xadiidkii mursalka ahay ama mudallaska ahay ama mashhuurka uu ku jiray ama sayi-ulxifdi uu wariyey haddii kuwaas ayaga iyo wax lamid ahoo oo lamida ama ka sarreeya lagu mutaabaco jid kale loo helo waa qawiday noqonaysa calaa sabiili mithaal xadiidkan kana isnaadkiisa mutasil weeyaan wa fiihi raawin mashhuur wajadnaa lahu طariiqan aakhar mursal almursal maca alxadiidi aladii rawahu sayi اlxifdi yataqawayaan ama sayi اlxifdi maca sayi اlxifdi اlaakhar ama sayi اlxifdi maca almudallas ama sayi اlxifdi maca mastuur almuhim afartan haddaad isku bededeshid xadiidkoodiiyo daciifku waa ka kacaya xasanu noqonaya laakiin musanifku wuxuu ku leeyahay saara xadiidum xasanan laa lidaatihi أطيع حسن لذاته ما لكن بل بالمجموع يعني هل إثنان دي لو فيري كلمة حسن ما نقول كره لكن مرك اللي سوره فيري ولا سكر أي حسن اسكو نقولها لكن إثنان تستقون مرك لو فيري ضعيف وياه مرك حديثك مرك حسن يهي إما أن يكون حسنا لغيره أو حسنا لذاته وربا رسول الله طيب ثم الإسناد ayb ثuma اlisnaadu ima an yantahiya ilى الnabiy salى اllahu عalayh wasalam tasriixan aw xukman min qowlihi aw ficlihi aw taqriirihi aw ilى الصaxaabiyi kadalika wahuwa inta marka waxaa laga hadlaya maa yatacalaq bilmatni ayb intii hore aan ka soo hadlayna waxuu ahaa maa yatacallaqu biاlisnaadi yuu ahaa kulu maa dahaba sabaqa kalaamuhu waxaa weeya isnaad marka isnaadkii iyo cilalka ku imaan karo isnaadkii saxiixa waa lagu soo sheegay oo laba qeyb u qeybsamo xasan iyo saxiixa isnaadka markuu daciif noqonaya xadiidkii imaa inuu ka kaca raawi inuu meeshii ka maqan yahay ama inuu raawi lag laga hadlo cadaaladiisa ama xifdigiisa marka waxaa laga hadlaya maantii waxaa laga hadlayaa matnigii markaasaa waxaa lagu leeyahy isnaadkii markaan soo dhammaynay isnaadkaas ima an yantahiya inuu ku dhammaado ila اnabiyi sala allahu alayhi wasalama tasriixan nebiga hadalkiisiyo cad buu ku dhammaaday xadahanaa fulaan fulaan fulaan sii loo lahayo qaala samictu الnabiya salى اllahu عalayه wasalam yaquulu inama alacmaalu binniyaat baa layidhi hadalkaas waxaa weeyaan isnaadku wuxuu ku dhammaaday hadal nebiga uu leeyahay oo sariixa ayib marka tasriixan min qowlihi taas waa inama alacmaalu iyo wixii lamid xadiidka boqol kiiba sagaashan iyo shan oo kale weeyaan aw ficlihi ima an yantahiya ila الnabiy sal اllahu alayه wasalam tasriixan min qowlihi maana min ficlihi nebiga ficilkiisa maala waxaa weeyaan ka xadiid ibni cumar nebiga ra'aytu nebi sal allahu alayh wasalam yarfacu yadayhi cinda takbiirati alixraam allahu akbar taas hadal nebiga ma ah laakiin nin saxaabi ah waxau nooga sheegay nebiga ficilkiisa waa nebiga ficilkiisa oo sariixa a ah weeyaan aw taqriirihi nebiga ima an yantahiya ila اnabiy sala allahu alayh wasalama tasriixan min qowlihi ma ah laa min ficlihi ma aha laakin min taqriirihi weeyaan nebiga hortiisa wax lagu sameey marka aqarahum saara dalika xadiidan lianna الnabiya laa yuqiru axada calaa macsiya waxaa kamida masalan ukilaad amaama الnabiy sal اlahu alيه wasalam fii maa'idatihi addab maalkaa dabka la yidhaahdo yaa nebiga waxaa lagu cunay baa la yidhi xeeradiis ayb marka taas waxa weeyaan nebiga ma ka hadlin maadaama uu ka hadlin inay xalaal tahay baa loo deli marka intaasoo dhan waxaa weeyaan nebiga bay ku dhammaadeen tasriixanaya haddana soo celi ثuma اlisnaadu ima an yantahi ilى الnabiy salى الlahu عalيه wasalama xukman min qowlih nebiga yuu ku dhammaaday ayb xukman min qowlihi nebiga hadal sariix ma ah laakiin wuxuu leeyahy lahu xukmu hada alxadiid xukmuhu aw lahu xukmu qowli الnabiy sala اllahu alayه wasalam maala nin صaxaabi ah haddii uu sheego maa laysa lilcaqli fiihi اجtihaad walam yucraf anahu abiga ahaay haddii uu yahay nin lagu yaqaano reer bani israa'iil waxna aan ka warinayn waxa uu sheegaana aan ahayn wax ijtihaadaad iyo tafsiir oo luqawi uusan ahayn haddii uu hadal sheego mima yataratab fihi ajrun aw hawaab aw ciqaab aw umuura mutacaliqa bialahbaari almaadiya iyo wixii lamid ah oo dhan haddii uu yahay hadalkaas walowba yousan dhihin nebigaa yiri uusan dhihine waxaa looga mid dhigaa nebiga asoo yiri oo kale waxaa ka mida masalan cumar bn khadaab wuxuu ihi man faatahu wirduhu min alleyl aw salaatuhu min alleyl faqadaa dalika bacda طuluuci الshamsi waqabla zawaaliha kutiba lahu kaأnahu facalahu aw anahu ataa bihi fi اleyl aw kama qaala radia allahu canhu وardaa yani hadda waxa weeyaan hadalkaas uu leeyahay yataratab calayhi ajr cumar bn khadaab marka hadalkaas kuma dhiirhaan karo min cindi nafsii inuu ka yidhaahdo marka hadal hadduu saxaabi sheego ou yidhaahdo waxaasaa dhacay idamkii hore ka hadlo ama qiyaamada waxaasaa dhici doona shay uusan nebiga ka maqlin ma dhihi karaa min cindihi marka waxaa la leeyahay haada wain kaana qowla saxaabiyan laakin kaana الnabiya salى اllahu alayه wasalam kaanahu qaalahu limaada liana aصaxaabiya laa yatajara calى alqowli bimidli hada marka xukmu waxaa la siinayaa xukmu lmarfuuc baa la siinaya aw ficlihi xukma min ficlihi macnaha an yafcala aلصaxaabiyu shayئa laa yumkin an yaأtiya bihi min cindi ijtihaadihi musanif wuxuu ku miithaaliyey misla ma istadala bihi الshaaficiyu fii salaati اlkusuuf cali bn abi طaalib yaa waxaa leeyahay rakaca fii salaati اlkusuufi akara min rukuucayn saddex rukuuc buu ragcadiga la yimid marka waxaa leeyahy cali bn abi طaalib laa yumkin inuu salaadii kusuufta min cindi nafsihi inuu rukuuc kalo lagu yaqiin uu ku ziyaado ma dhici karayso marka waxaa laleeyahay nebiguu ka maqlay asagoo nebiga ka arkay lamid taha baa laleeyahay aw taqriirihi xukman min taqriirihi haddana soo dhe waxa weeya nebiga hortiisa laguma samaynin laakiin ka qowli صaxaabi oo kale kunaa nafcalu fii zamani الnabiy sala allahu alayh wasalam baa leeyahy taas waxa weeyaan nebiga hortiisa lagu samaynaya waxay noqon lahayd taqriiran min annabiy laakiin haddi laguma samaynin ka qowli jaabirin kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil walow kaana shayun yunhaa lanahaana canhu اlqur'aan buy casliga markii ay samayn jireen qofkii markii sayna caruurta u qaadan oo kale markii qofkii biyaha ay ka soo bixi rabaa ama shahwada oo kale uu qofkii ka saaro cajli baa lagu magacaabo addoomankiibay saas ka samayn jireen in ilmo inay u dhalaan ay doonayn markaasuu jaabir wuxuu yihi ka waranaa layidhi markaan casligii xaaraam miya liannahu nooc waxaa ku jiro yani ilaahay naf uu abuuri lahay ina diidan tahay markaasuu yihi waktigii nebigaa samayn jirnay qur-aankana waa soo degi jiray buuri haddii wax layska reeba ay lahay qur-aankaabaan ugu canaanan lahay bu marka taas waa maxay taqriir oo eh, ficil oo oo waktigii nebiga calayhi salaatu salaam dhacay laakiin nebiga aan lagu hor samayn haddii laakiin waktigaas dhici lahay wuxuusan ilaahay rasuulkiisa ogolayn waxi baa imaan lahay baa l marka waxay lamid tahay shay taqriiri ah ayib marka marka xukman labadii waa u taalaa tasriixan min qowlihi aw ficlihi aw taqriirihi xukman min qowlihi aw ficlihi aw taqriirihi saasay imaan aw ila saxaabi uma alisnaadu ima an yantahiya ila الnabiy aan idhi aw ila saxaabi kadalik ila saxaabi tasriixan aw xukman min qowlihi aw ficlihi aw taqriirihi sidaasay ugu laabanaysa ayib saxaabiga waa noo imaan doonaa darajatu kalaamihi markaasaa layidhi wahwa صaxaabi waxaa la yidhaahdaa man laqiya الnabiya salى الlahu عalayhi wasalam muؤmina bihi wamaata calى الإslaam ninkii nebiga la kulmay ninkii nebiga arkay lama dhahayo ninkii nebiga la kulmay musanifku waxau leeya laqiyada waxay ka fiican tahay man ra'a nebiy in la yidhahdo lianna min asaxaabati man huwa kaana acma ninkaas nebiga ma arkin wamaca dalika annahu min asaxaaba ka cabdillaahi bni ummi maktuum oo kale weeyaan marka saxaabigu ka mid yahay waxaa fiican oo ashmal ah lagu leeyahy man laqiya الnabiya sala اllahu عalيه wasalam ayib waxaa shardiga ah, mu'minan bihi waxaa la diidayaa dadkii nebiga la kulmi jiray oo la dagaali jiray oo ka soo horjeeday oo gaalnimada ku dhintay kuwaas waxba ma ah maxaa yeele mu'minan bihi ma ah waxaa kaloo sii shardiga ah, wamaata cala alislaam waxaa la diidayaa dadkii nebiga in rumeeyeen tuma irtaduu can alislaami ciyaadan biاllah nebigay rumeeyeen saxaabo say u ahaayeen markii zaman islaamkii ka baxeen hadday islaamkii ka baxaan oyna ku soo laabanin gaalnimaday ku dhinteen kuwaa saxaaba laguma dhahay wamaata cala alislaam waxaa dheeraaday ah, walow takhallalat riddatun fi lasax gaalnimaba ha soo dhex gasho bimacnaa annahu aamana biاnnabiy sala allahu alayh wasalam uma bacda mudda irtada can اlislaam marka warajaca ila alislaam min jadiid la dhihi maayo markaan rujuuciisaas ha noqota nebiga waktigiisa islaamka ha ku soo noqdo ama bacda wafaati nebiy sala allahu alayh wasalam islaamka ha ku soo noqdee marba hadduu islaamka ku soo noqdo saxaabinimadii buu leeyahay liannahu laqiya anabiy sala allahu alayh wasalam wa cala alislaam marka qeydkaas baa shardi ah waana jiraan oo dad badanoo saxaabo oo islaamka inay soo galeen say u fiicnaayeen haddana shaytaan uu ka awood badiyo islaamka ka baxeen haddana ilaahay uu soo hanuuniyo islaamka usoo noqdo si fiican u toosay baa jira marka kuwaasoo dhan waxaa laleeyahay eh, saxaabo weeyaan walow saxaabada darajo wada ma ah yani ilaahay baa laa yastawi man man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaatala yani saxaabada darajo wada ma ah ninkii mulaazim ah oo nebiga in badan laazima oo la jihaaday iyo ninkii nebiga mar intuu yimid arkay iska laabtay oo qoomkiisii aada isku ajir ma ah xatىa qaala الnabiy salى الlahu عalيه wasalam likhaalid bn اlwaliid markii bacdu صaxaabati اlkibaar oo raggii hor horaay markii waa dhex mareen ou nebiga calayه الsalaatu salaam wuxuu ihi saxaabadayda waxba ha gaarsiina buri wallaahi low anfaqa axadukum midla uxudin maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa kuwa saas loo leeyahay bacdu asaxaaba can bacdi asaxaaba weya si u kala fogyihin ogow khaalid ibn اlwaliid waa ninkii mujaahidkaah oo awsatu eh, wuxuu soo islaamay qabla fatxi maka biqaliil waa nin saxaabi weyn weeyaan wa maca daalika ragga ka sarreey sidaasay ugu fiican yihin marka saxaabada iyadoo kala dabaqaad ah laakiin bismi istaxaaba markii la yidhaahdo ninkii nebiga walow daqiiqa waaxida la kulmay oo arkay khalaas waxaa weeyaan saxaabi xukunkiisuu leeyahy ayib aw ila taabiciina inuu ku dhammaado hadalkii la soo waday imaa ila nebiyu ku dhammaaday xadiid noqday ama ila saxaabuu ku dhammaaday suu noo mawquufuu noqday aw ila taabiciina buu ku dhammaaday xadaثanaa fulaan can fulaan can naafic baa la yidhi bas can moxamed ibni siriin can saciid ibni muslim qaala saciid hadalkii saciid baa lagu gaabsaday taas markay noqoto waxaa la leeyahay asna waa mawquuf siinoo imaa doonta wahwa taabici waxaa la yidhaahdaa man laqiya صaxaabiya kadalika taabici waxaa la yidhaahdaa man laqiya صaxaabiya ninkii صaxaabi la kulmo mu'mina binebiy mu'mina bisaxaabi la dhihi maayo len saxaabiga lama rumeeyo nebi ma ah mu'minan man laqiya saxaabiya mu'mina binebiyi wamaata cala alislaam fahuwa taabici saxaabigaas walow midba ha noqdo hadduu raba ula kulmo ayib marka musanifka si ku sheegaa fiiri faalawalu midka horo ima an yantahi ila اnebiy ninkii nebigi midkii ku dhammaaday almarfuuc weeyaan wathaani midka labaadoo saxaabada ku dhammaadayna almawquuf waayo wathaalidu midka saddexaadoo taabici ku dhammaadayna almaqtuuca la yidhahda waman duuna taabiciyi fiihi midluhu ninkii taabici ka dambeeyane oo taabici taabiciin iyo waman bacdahumna maqtuuc baa lagu magacaaba sidaasaa loogu magacaaba marka haddaad maqasho almarfuuc waalmawquuf waalmaqtuuc min sifaati almatni weeyaan haddaad mucallaq iyo munqaطic iyo mursal iyo mucdal aad maqadin min sifaati اlisnaadi waa marka waa in kala garata marka marfuuc haddii lagu yidhaahdo waxaa weeyaan maa rufica ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam min qowlihi wa ficlihi wa taqriirihi sawaءa kana اlisnaadu mutasila aw munqaطican aw fiihi tadliis aw gayra dalika maa yahumuka haddii bas isnaadkan qaala rasuul lahi lagu dhameeyo marfuuca la iskaga magacaabay marka marfuuc kasta macnaheedii ma aha inuu saxiix yahay ma aha waxaa lagu yidhi kulu maa rufica ilى الnabiy salى الlahu عalيه wasalam sawaءa kana fii isnaadihi inqiطaac aw kana fiihi raawin ضaciif maadaama qaala rasul lah sida hada xadiid marfuuca laleeyahay marka xadiid marfuuc lagu yidhaahdo laa yacni صixata ولا الxسنى ولا الضعف waxay u baahan tahay الإسناaد الadي فيihi hada الرفع kayfa huwa inaad loo fiiriyo hal twفرت فيhi شhuروuط صحة أm lا ayب موquuف maxaa waaye ma usnida ilى الصaxaabi min qowlihi aw ficlihi aw taqriirihi haddii hadalkaan si loo sii wado صaxaabi lagu dhameeyo qaala caliي بن abi طاaلب qaala abu bakrin qaala cumar bnu khadaab waa badan yihiin hadalkaas oo dhan haddiiba intaas lagu dhameeyo hadalkaa mawquuf baa laleeyahay ayib mawquufkaas asne sawaaءan kaana isnaaduhu mutasilan am munqaطican walidaalika hada kalaam mawquuf calى bni cabaas marka le waxaa loo baahan yahay hal اlisnaadu صaxiix ilى bni cabaas xataa yuukad qowlu bni cabaas am laa waxay u baahan tahay isnaadka in la fiiriya u baahanta وkذلika المqطوع وma baعdه وبالlahi taعالى التوفيq صلى الله وسلم على نبينا محمد ويuqاaل للأkيirayن الأثر نqطadan dersigii hore bay raacsan tahay waxaan ka soo hadalnay labada dambeeye waxay ahayd waxaan ka soo hadalnay marfuuع iyo mawquuf iyo maqطوع marka marfuuع waxaa la yihahdaa hadal kastoo nebiga loo tiiriyey عalayه الصلاaةu وaسلاaم marka marfuuc markan idhaahdo waxaa un loo jeedaa hadalkaa nebigaa yiri un baa loo jeeda marka min naaxiyati eh, inuu ansaxay uu isnaadkii saxiix yahay shardi uu hadalkii nebiga ka sugan yahay inuusan ka sugnayn shaqa kuma laha mid ah. laakiin marfuuc mujarad an yuqaala qaala rasuul اlahi sal اllau alيه wasalam yuqaal hada alxadiid marfuuc weeyaan marka waxay u baahan tahay bacda dalika annadar fii isnaadihi marka haddii la yihahdo hada xadiid marfuuc ma yacni anahu صaxiix غayru kadalik haddii la yihah hada xadiiثu mawquuf haddii la yihahdo bimacnaa ana الصaxaabi qad qaalahu qowl liلصaxaabi mawquuf baa la yihahda ayb haddii taabici lasoo gaaro صaxaabiga laga baxane hadalkaa waxaa lagu magacaabaa maqtuuc waxaa lamid eh kalaamka axadul a'ima ay yidhaahdaan imaamka ama xadiidka ama tafsiirka ama fiqhiga ayagana maqtuuc baa la leeyahay kullu man duuna saxaabi waxay yidhahdaan o dhan maqtuuc baa la yidhahda marka labadan dambe oo mawquufka iyo maqtuuca waxaa lagu wada magacaaba ahar baa la yidhahda ahar baa magaciisa ma qad yuqaalu lahuma ahar laakiin waa lagu magacaabi karaa Eh, intoodaba xadiidna waa la yidhaahdaa way soo geli karaan laakiin magaca gaarka ay leeyihiin waxaa weeyaan mawquuf iyo maqtuuc laakiin curfi lmuta'ahiriin bidaat waxay ku magaca waxay ka yimaadeen xadiid iyo khabar bay yidhaahdaan wixii nebiga ka sokeeyana aathaar baa lagu magacaaba marka ama hadal saxaabi ha noqdo ama taabici ha noqdo ahar baa la yidhaha hada alaharu can saxaabi fulan baa laleeyahay min naaxiya istilaaxiya weeyaan qaaro xataa waxaad arkaysaa kutub axaadiid ah maca dalika adkhaluu fiiha almawquufaat walmaqtuucaat oo macnaha waxa weeyaan axyaanan xadiid waa la yidhahdaa kitaabkan laakin qad yashmal hayr alaxaadiid oo mawquufaadkii maqtuucaadkii sidaas oo dhan maraaxisha ta'liifka ay soo martay baan ku sheegi doona hadii la yidhaha wاlmusnadu marfuucu صaxaabiyin bisanadin daahiruhu اlاtiصaal marka musnad hadda maadaama aan soo sheegnay waxaan ka hadlayna waxaa weeyaan matnigii ama hadalkii la yidhi wixii isnaad ku saabsan waa laga soo hadlay marka musnad waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay marfuucu saxaabiyin bisanadin daahiruhu اlitiصaal marka almusnad marfuucu saxaabiyin saxaabi miduu rafci baa layidhahda marka marfuuc markii la yidhahdo macnihii hadda marfuucan kusoo sharaxna waa inay laabudda waa an yatabaadar ilaa dihni marka marfuucu صaxaabiyin an yaquula صaxaabiyu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ayib marka musnadki iyo marfuuca waxaa u kala baxsan oo ku kala tegsan yihiin qowl lmusanif bisanadin waa in lagu rafciya sanadkoo daahiruhu اlitisaal sanad markii la fiiriyo aan wax oo kala goyn ah ama inqiطaac uusan ku jirin hadalka u dambeeyo nebiga loo yihahdaa waxaa la yihahdaa musnad marka haadaa xadiidun musnad haddii la yidhaahdo waxaa laga jeedaa wixii hadalkii nebigana uu yahay nebiga intii laga gaarina isnaadkii mutasil uu yahay daahiruhu litisaal marka laleeya waxaa weeyaan waxaa la diidayaa hadalkii nebiga haddii isnaad la yaqaano munqaطica ah inuu ninka maqan yahay la hubo musnad laguma magacaabay maxaa yl musnad waxaa loogu magacaabay bimacnaa itisaala itasala isnaaduhu macnihi saas waay marka laakiin daahiruhu اlitisaal marka le waaa ladi waaa waxayna mancinaynin haddii daahirkiisa itisaal uu yahay laakiin bacda albaxthi la ogaado inuu munqaطic yahay musnadnimadaba diideyso maثala axaadiiثu اlmudalisiin aladiina cancanuu irsaalkii khafiga ahay asaaniidda sidaas ay ugu jirto musnad waa laysaga magacaabay laakiin waxaa un muhim ah sanadkii marka saan loo fiiriy inuu munqadic hore ka yahay haddaanan la fahmin walowba inqiطaaxa ku jira laakiin hadduuba qarsan yahay musnad baa lagu magacaabay walidaalika kutubta oo mus masaaniidda lagu magacaabo musnad axmed musnad xumaydi musnad abi yaclaa wa fulaan fulaan masaaniiddaas oo dhan waxaa weeyaan asalkeeda waxaa weeyaan annaha tarwi alaxaadiid alati asaaniduhaa mutasila sidaasaa musnad loo yiri laakin laa yamnac an tuujad fi hadihi اlmasaaniid axaadiid munqaطica lakin inqiطaacuhaa khafi marka musnadka waxaa weeyaan marfuuca wuxuu kaga khilaafsan yahay ama ha wada xariiro ama go-naasho oo inqiطaac oo waadixa ku jirto irsaal ha ahaado معلq ha ahaada maadaama qiila fي hada الxadيiث qaala rasuul الlahi marfuuع baan iska leenahay laakiin min naaxiyati qowli rasuul waa iskala mid laakiin kan waxaa laga rabaa inay xariirka u ka muuqdo muuqashaana marka loo fiiriyo saan loo fiiriyo inay isnaadkan daahirkiisa inuu xariiro waa la rabaa laakiin bacda albaxhi haba laga helo inuu go-naan ku jirto ma fi ay mushkila marka wاlmusnadu waxaa la yidhaha xadiidka adii la yidhaha xadiiث musnad dii la yidhahda waxaa loo jeedaa marfuucu saxaabiyin saxaabi wuxuu nebiga u kor yeelay waxaa ku baxay marfuucu taabiciyin haddii la yidhaahdo mursal buu noqonay ila mursal wuxuu ahay maa qaala taabiciyu qaala rasuulu llahi ow maa rafacahu taabicu ila nabiy buu ahay marka hadde maadaama aan idha saxaabigii inuu yidhaahdo can ibni cumar qaala qaala rasuulu idan ninka qaala rasuulullahi yidhi waa saxaabi ibni cumar weeyaan marka horta ninka rafcinaa nebiga uu tiirinaa waa inuu saxaabi ahaada saxaabiga ka soo noqo ilaa mu'alifka laga gaaran isnaadkaas waa inuu xariiraa daahir ahaan ma diidaysa markaan in ay go-naasho hoos kaga jirta maa fiiha maanic saas u iyado bisanadin daahiruhu litisaal kaas waa ayib fain qala cadaduhu faima an yantahiya ila الnabiy salى اllahu عalayh wasalama أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي meeshaan waxaa laga hadlayaa wax lagu magacaabo alculuw wanuzuul alculuwu waxaa weya sideeda wuxuu sarrayn weeyaan nuzuulna cagsigeeda marka cinda almuxadisiin waxaa lagu magacaabaa alculuw waxaa weeyaan kulamaa qalat alwasaa'il aw kulamaa qalla afraadu الrijaal ee isnaadka xadiidka wariyeen markay yaraadaan kaana caaliyan baa laleeyahay marka waxay noqonaysaa kulu maa kaanat alwasaa'id aw الrijaal baynaka wa bayna الnabiy sal اllahu alيه wasalam ay yar yihiin xadiidkaas miisa oo wanaagsan oo wata waxa rixlada keenay waxa weeyaan in la yareeyo cadadkaas dheer oo asaaniid xadahanaa fulan xadahanaa fulan raggi o dhan waxay u baahan yihin kulamaa kahurat اlasaniid baxdi dheeraad ay u baahan tahay walidaalika waxay samayn jireen muxadisiinka ninba ninkuu ka isnaad sarreeyo yaa xadiidka laga dalbaya waxaa laga yaabaa qaryadan baad joogtaa xadiidka aad raadinayso madiina u aadaysad nin warinay baa jooga laakiin ninkaas haddaad ka warisid waxay noqonaysaa isnaadkii baa dheeraanaya bedel maalan can maalig aad ka warinaysid waxay u baahnaanaysaa inaad ninkii meeshaan jooga inaad ka warisid xadathanii fulaan can maalig aad tiraa fulaan baa meesha kusoo darsan marka ayaga waxay xaawilayaan in ninkaa la rido maadaama aslu saaxiib alxadiid ou joogo walow mahmaa bacudat arduhu waa la aadaya marka yani shayga culuw layidhaha waxaa weeyaan waa shay aada u qiimo badan ilaa daraja dad oo muxadisiina lagu ibtilay in ay raadiyaan culuwi walow bisanadin daciif baa iska ahaatay yani miise buu markii dambe isku badelay taa lama rabo ilaa muslim laga yidhaahdo war saxiixaada xadiid kitaabkaada saxiixaad ku magacaawda waxaan aragnaa baa layidhi bacd alaxaadiid oo mutaabaca ama shawaahidka rag oo min naaxiyati eh, eh, cadaalatihim ama min naaxiyati xifdihim laga hadlay baan aragnay maxaa kugu kalifay buu yaa la yidhi markaasuu hi haadihi اlaxaadiid kuntu arwiiha biasaaniida صixaax laakinaha binusuul faaxbabtu an artaqiya bihaa'ulaa'i buuri kuwaabaan in nebiga ugu dhowaadan doonayo xadiidkaas haddaan wari lahay xadiidka matnigiisa cindayda maa cindii shaki buuri maxaa yeeley waxaan hayaa nebiga waxaan ka wari xadiidkaas laakiin isnaad dheer oo rijaaluhu kullu hiqaat yaa waxaan doonay buu yidhi inan hiqaadkaasna aan iska aan meesha ku qorin ee raggaan lagu qaarkood yani fiihim kalaam uu ku jira inaan ka wari liajli qurbihim ila nabiy sala allahu alayh wasalam marka xadiidkii maxaad labada u sheegi waysay kitaabkii waa weynaanaya markaan wuxuu ku magacaabaa صaxiixu albukhaari oo hadda intaas la eg waxaa lagu magacaabaa aljaamic almusnad almukhtasar min umuuri rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam wa sunanihi wa ayaamihi bukhaari marka loo fiiriy mukhtasar buu u yahay binisbati lima yaxfadu min axaadiis صixaax wa turuqin kahiira mutakaahira low wadacahaa kulaha fi hada alkitaab lakabira xajmu اlkitaab marka muxuu sameeyey shay kastaba yani aclaa maa yumkin inuu soo gaabiy gaabiy mukhtasar baa lagu magacaaba marka waa hadaf weyn waxaa uu ku leeyahay himadii waa yaraatay haddii aan inta aan xifdisanahay oo dhan inta aan xifdisanahay oo dhan haddaan meesha ku wada sheegi lahaa waxay imaan lahayd buu leeyahay wax weyn oo dadka ay ka caajizaan marka culuwi horta hadafkii laga leeyahay kaas weeyaan walidaalika kahiir min almuxadisiin baa waxaa la yihi maadaa kunta tashtahi baa li markaasu wuxuu alisnaad alcaali xadiida aan u jeclahay waxaa laga arkaa isnaad aada u sarreeya dadkaas himadooda dhan heerkaasi qaarna waxay yidhahdeen annuzuul kulluhu shar yani markiiba degid aada bilaawda waxa weye nin kaslaan ah isnaadka waxa weeyaan kullamaa aad keli kartid inaad sare marisid inaad isku dadayso lal raba marka culuwi iyo nusuulka asalkoodu sidaas weeyaan alculuw waxay culuw mamduuc ku yahay baa lagu leeyahay kulamaa qalat ilwasaa'id wasaa'id waxaa loo jeedaa maanta rijaalkaas oo xadiidka wariyeen kulamaa qala ixtimaalu khata xadiidkan low kaana baynaka wa bayna اnabiy sala allahu alayh wasalam halaata hadday tahay khata'i waxa weeyaan halaata bilmia bay khata noqonaysa haddii laakiin baynaka wa bayna اnabiy ay tahay khaطa'i ixtimaalkiisa walow ninkan hiqaba ha ahaadee laa yamnac an yakuna hunaaka wuquucu اlkhaطأ ayagoo hiqaad ah marka tawaqucu اlkhaطأ min ثalaaثa aqal min tawaqucihi can arbaca sidaasaa marka waxay keentay in aqsa اljuhdi inay asaaniidki la gaabin taas marka culuw baa lagu magacaaba waa shay aada u qiimo badan marka wuxuu leeyahy fain qala cadaduhu xadiidkii cadadkii wariyeen oo rijaalkii hadday yaraadaan markaa kadib waxaa loo fiirinaya fa ima an yantahiya ila annabiy sala allahu calayhi wasalam xadiidkii oo ragga wariyey waa yaryihiin wuxuuna ku dhammaaday nebiga fa haadaa faalwalu alculuwu lmutlaq midku leeyahay waa kaa waxaa weeya wax ugu fiican lama arko haddii eh, xadiidka isnaadkiisina ou sarreeyo oo macnaha cadadkii ay yaryihiin cadadkaas welina ay hiqaad yihiin waxa weeyaan xadiid wax ka sarreeya mala kaasaa loogu jeceliya bimacnaa waxaa ku kulantay alculuwu maca asixa laakiin alculuwu maca dacfi mushkila saddex nebi qof baa warisay laakiin axaduhumaa daciif culuw waa lahaayaa laakiin ma aha culuwii matluubkaahi ma aha marka faima fain qala cadaduhu ay cadadu alisnaad aw cadad alxadiid cadadu rijaal alxadiid hadday yaraadaan فإma an yntahiya xadiidkaas inuu ku dhammaado ilى النabiy salى الlaه عalيه wsلم oo marfuuc noqdo aw ilىa imaamin inuu ku dhammaado imaamkoodii sifatin caliya sifa aad u sarraysoo la jecel yahay leh ka shucbata oo kale weeyaan shucbata ibn xajaaj ninka la yidhahdo amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid taabici taabici weeyaan asiga iyo maalig iyo sufyaan athawri iyo raggaas waxa weeyaan oo iskooda dhowi marka eh, haddii shucba iyo wax lamidi isnaadkii waxaa laga yaabaa baynaka wa bayna shucba cadadkii waa yarya oo maalan meeshii adiga kayrkaada uu baynaka wa baynahu wa bayna shucba afar uu ku warinayo adiga labaad ka warisay macnaha waxaad heshay xadiidkan matnigiisa wax shucba ku gaarhsiiye birajulayn aad ku gaarta baynamaa ninkii adiga kula aqraanka ah kula midka ahay arbaca buu shucba ku gaaray adiga marka culuubaad u tahay ninkaas marka laa yamnac bacda shucba waxaa laga yaabaa an yatuula alisnaad laakiin waxaad nafta kula dhacday ninkaa shucba la yidhaaha waayo kownuka tuwasil اlisnaad biطariiqatin aqal ilaa hada alimaam waxa weya imaamkaas wixii ka dambeeyo yani maadaama imaam shucba uu ninkaan wax ka wariyo xataa qaaluu ina shucba laa yarwi ilaa can fiqa bay yidhaahdeen waxa weeyaan waa door weyn waay walowba markaan culuwigaas waxaa weeyaan midku nisbi dhihi doono bimacnaa waa culuwi gaar aho ilaa shucba weeyaan ee culuwigii nebiga lagu gaaray ma aha oo guud kan nebiga ayb marka faalawalu midka horo oo cadadkiisa ay yaraatay ee nebigana ku dhammaaday alculuwu lmutlaq baa la yidhahda waa sarraynta guud waa midka la raadinayo wathaani midka laabaad oo ilaa imaamidii sifatin caliya aan leenahayna annisbi baa la yidhahdaa waa culuwo gaar ah oo ninkaas imaamka marka loo fiiriya baad u dhowaata marka alculuw wاnuzuul saasuu ka marka anwaacdiisu inta kaaga sheegaan wa fiihi ay fi اlculuwi almuwaafaqatu wa hiya alwusuulu ilaa shaykhi axadi اlmusanifiina min gayri طariiqihi intaan wixii ka dambeeya waxa weeyaan taqsiimaad xaajadeeda fiiha aan xaajo badan laga lahayn waa xaqiiqata waxaan idhaahdo daa'iman aniga markaan abwaabtaan soo gaaro ashbah baabka qolada nuxaadka ay u sameeyaan min baabi tafaku alikhbaaru biladii canhu khabar baab la yidhaaha jirto shaqadiisa waxa weyaan tamriinaad qofka uun caqligiisa faa'iida weyn oo laga helayo ma markaad u fiirsid alfiya markaad sii gaarsid baabka wax ka dhib badan oona ka nafci yar ma waxa weeyaan kii canhu la yidhahna bihi u bedel kii bihi la yidhahna canhu u bedel sidaas baa maanta dhan lagu haynay marka taqsiimaadkan dambe walowba ay taas ka faa'iida badan tahay laakiin waxwey si weyn ma laha marka waa iska dul fiiri wa fiihi almuwaafaqa waa ku jirto muwaafaqa iswaafaqid muwaafaqa waxaa lagu magacaabaa alwusuulu gaarid ilaa shaykhi axadi almusanifiina a'imada xadiidka saniftay midkood shiikhooda aada gaartid baa la yidhaahda min gayri طariiqihi shiikhi adoon marin waxaa lagu ziyaadinaya bicadadin aqal hadafka laga leeyahy taas weeyaan waxaa weeyaan xadiid baad warinaysaa kaba soo qaado waxaa weeyaan eh, bukhaari oo kale nin xadiid wariya asigaa ugu ugu fiican oo yani kitaab alif marka masalan haddii uu musanifka soo kuu sheegay xadiid buu bukhaari wariyey wuxuu ka wariyey alqacnabi can maalik can naafic can ibni cumar ka soo qaado xadiidkaas asiga ayaad dartaa inaad warisid binafsi اlisnaad markaasaa waxaad warinaysaa can shaykhin oo aan bukhaariga ahayn kaba soo qaado can abi saraaj suu musanifka uu yidhi aan umalayn yuu ka warinaya can qutayba can maalik can naafic can ibni cumar ayib Eh, maya waxaa weeyaan kii maadaama qacnabi u ahay waxaad ka warinaysaa kaba soo qaado can shaykin aakhar hayr اlbukhaari can ilqacnabi nafsihi waxaa weeyaan bukhaari ma aadan ka warinin laakiin nin kaloo mucaasir ah falnafr tarid abi daawuud oo kale inuu ahaado marka laakiin abu daawuud maadaama aada martid waaba kasii daran yahay bukhaari waa ka dambeeya asiga laakiin waxaa weeyaan nin waxaa la rabaa bukhaarina kuna da-a cumri ahaanna ka sarreeya oo ka weyn almuhim rawayta can shaykhin can ilqacnabi can maalik can naafic can ibni cumar meeshii aada bukhaari aad ka dhihi lahayd baad bukhaari nin kale aad ka warisay waxaad kula kulantay sheekhiisii qacnabi lagu magacaabay baad isla sheekh noqotay marka waa maxay liannaka waafaqta albukhaariya fii shaykhihi saas unbaa loo jeeda waxaa la rabaa markaan bicadadin aqal waxaan kugu ziyaadinaa waxaa la rabaa lamaa lamaa laa tamuru cala albukhaari bukhaari ma maraysa haddaad bukhaari mari lahayd waxay shan rijaal bay kugu noqon lahayd haddaad bukhaari ka wareegatidna afar bay noqonayaan bicadadin aqal muwaafaqada hadafka laga helay saas waaye waxaad helaysaa nin bukhaarigaas na la da-ah ee isnaaduhu caalin ou yahay ee adiga maalan bukhaari ma gaari karaysid oo maalan nin baa kuu dhexay lahay laakiin ninkan aad ka warinaysid bukhaarina waa lada adigana waa soo gaartay hadda fiiri markaan waxaad rabtaa markaa xadiidka nafkiisa inaad warisid haddaad tidhaha hada alxadiid arwihi can طariiqi bukhaari haddaad tidhaha nin kale inaad u martay noqonaysaa laakiin waxaad heshay nin bukhaariga ku da ah eena weli nool asigii baad ka warinaysaa can shaykhi albukhaari buu ku gaarsiinayaa marka waxay la mid tahay adoo bukhaari